ama bacd waxaa halkaa inoogu soo dhamaaday kitaabkii ka warramayay salaada salaadaas ay u dambaysay tii lagu tukanayay qofka dhintee salaatuljanaaza la odhanayay waxaynu ku jirnaa fiqa alcibaadaat xajksa mid walba kusoo aroortay iyo macaanida iyo tafaasiisha ay leeyihiin kitaabkana waxa weeye kitaabu zaka sakadii oo arkaanu islaamkiina ka mid ah marka inuu qofku si duuduuba ah u ogaado inay arkaanu islaamkii ka mid tahay iyo si gaara ah inuu ogaado axkaamteeda labaduba waa lagama maarmaan siiba qofka muslimka ah ee xoolaha leh ee saka ay ku waajibayso intuu su-aal la ordi lahaa wakti walba ama uu shaki ku sugnaan lahaa waa inuu wax ka barto axkaamteeda waxa culimadu ay isweydiiyaan hal fi lmaali xaqun siwa zakaa maalka miyuu ku jiraa wax kale oo waajiba ah oo aan ahayn sekada waxa waajib sunnaha isagu waa gaar baabka aakhirkiisaanu insha allahu sadaqada tatawuca tatawucaah inoogu iman doonaa waana mid fadligiisa iyo tayadiisa leho xagga dambe insha allahu ku arki inuu qofka muslimka iyo mid gacan furano aan dee waajibkaasoo qura ku egayn sadaqada sunnaha ah marka saali loogu deeqana waa midaan dee iyadu koobnayn oo qofka iyo gacan furnaantiisa iyo deeqsinimadiisa iyo munaasabadda siduu eegaya ku xidhanta oo adiga arkaya oo dee dadka qaarkood baana khiyaalkooda ku jirin markii masaajidkan aynu dhisayna masaajidkaasoo kale abaa la dhisi karaa macnaha aragtidooda aanay qaadi karaynin haddii aan lacag laga helin maamulo iyo debedo iyo meel kale waa nasiib wanaag runtii dadku tusaale fiican inay helaan in la joojiyana maaha waa inaad taani haba yaraato sadaqadu eh. waa inaad ka faa'iidaysataa sanduuqa agtaada aanad dhaafina galab walba waxii aad ku ridi karayso si aad ducadii u qaadato allahuma acti munfiqan khalasan wa acti mumsikan talafan macnaha si aada habaarkaana uga fakato ducadaana u qaadato inaad mar walba waa laga shaqaynaya saasaa nadaafadee inaan la joojinina tabaruca oo la wado oo qofku wixii uu helaya weliba waxay ku wanaagsan tahay dee waa sadaqo qarsoono iyadoon cidi ku arkayn baad marag marka taana aada baynu runtii u baraarujin lahayn mashaariicda noocane waaweynna waa inay helaan kollay dhaqaalo badan oo akoon loo sameeyo oo qofku wixii uu helo waa meel meesha intaasoo jamci ku tukanayso dakligeeda khayrkaa aada u badane inuu qofku dee imaamka iyo maamulka masjidka wax loo dhiibo oo kii markaa awoodi karaa uu maaragtay wix ilbaahyaa soo baxaya oo mar walba intaasoo hawl arrimood baa xumaanayeen caalamulislaami way naga yaqaanaa runtii baa la odhan karaa ixsaanka oo dee dad dowlad islaami ay soo xukunta weeyo mararka qaarkood soo maray maamul islaamiga saa darteed dadka ay ku aaminayaan waxooda ee meesha ku habboon dhigi kara sunno iyo faralba way la raadsadaan ammaanay uga dhigaan waxay idhahdaan war anigu waan hawshaysnaaye waxaasaan haleeli karayaa sunno iyo faralbe bal adigu meeshaa ku habboon ii dhig oo wakiil iga sii noqo halka qof waliba uu xuurtaysanayo isagu laga yaabo intuu bixiyo inay meelaan munaasib ahaynba martaba waayo marka sadaqada sunnaha halkeeda aynu ku gaari insha allahu laakiin wax waajib ahoo maalka lagu leeyahay oo aan sekada ahayni miyuu jiraa ha iyo mayaba way idhaahdeen marka salafka qaarkood baa ku tegay maalka waxa lagu leeyahay ugu horeynba wax aan sekada ahayn oo waajiba ah. waxa qolyahaas ka mida madaahibta qaarkood waxay daba socdaan asxaab ay ka mid yihiin ama taabiciin iyo bacdu culamaa ay ka mid yihiin cumar bnu khadaab inankiisii ibnu cumar caaisha abu dar caliy bna abi aalib caطaa mujaahid annafci ibnu xasan asxaabta iyo taabiciinta iyo culimadaas waxay ku tegayaan haayo waxaa lagu leeyahy waxaan sekada ahayno waajiba ah. markaa waxay soo qaadanayaan adilo dhowra oo ay ka mid tahay aayadda suurat lbaqara boqol iyo toddobiyo toddobaatan laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaqrib oo ka warramaysa qaybaha dambe infaaqa qofkii lagu leeyahy waxaa ka mida bay leeyihin oo tusinayeen xaq waajib uu jiro xaqu zarci cinda alxasaad iyadoon se jirin baa laga warramay oo amar ilaahay uu ku bixiyey in beerta maalinta la goosanayo wax laga bixiyo ilaahay baa wuxuu uhi wakuluu min tamarihi idaa asmar waaatuu xaqahu yowma xashaadi dhiiba oo amar baa ilahay u bixiyey maalinta deerta goosanaysaan ee manfac iyo dheef gaarihi uu idiin soo kordhayo xaqiisa bixiya dee waa amar amarkaana wax waajibnimada ka duway lama haya bay leeyihi waaya wuxuu nabigu tilmaamay in lagu leeyahay markuu sekada iyo ka warramayo xuquuqul ancaam uu ka warramayey qofka hadduu waxa waajibkaa ka bixin waayo xoolaha maalinka qiyaamaha inay ku durdurinayaan oo lagu cadaabi doono maa min saaxiib ibilin laa yu-addii xaqaha ma jiro qof geel leh oo geelaa bixin waaye xaqii waajibka ku ahabu markaasuu waajibkiisi uu sakadii usii waday buu ku daray wa min xalbihaa wa min xaqihaa xalbuhaa yowma wuluudiha xaqa lagu leeyahay geela waxaa ka mid ah maalinku soo arooro caanihiisa in bilaash lagu liso dadka wa min xaqiha waa xaqii laysu qabsanayay buu ku tilmaamay oo in dee caanihii aanay caana diiqdu biishu ma dhimantay mise way buuxsantay ama caagadu inaanay ku xisaabtaminuune laakiin sadaqada laga bixiyo maalinku soo arooro geelu iyo masaakiinta iyo dadka aan xoolaha lahayn uu ag yimaado in loo dhiso sidii dhaqankeenu ahaan jiray berigii horeba maalmaha geelsidaha ceeb bay ku ahayd inuu caanaha iibiyo ceelka uu yimaado geel iyaga ama timir ha la siiya ama yaa la siinin iyagana timir baa lagu deeqi jiray kollayba maalintaa fadiil ahaan jire caanaha way bilaash bay ku bixin jireen xadiidka muslim baa wariyey waxaa kaloo uu nebigu xusay xaqu dayf xadiidkii abi shurayx bukhaariiyo muslim ku sugnaa qofka martida ahi inuu leeyahay xaq waajiba ah. man kaana yuuminu biاllahi walyawmi alaakhiri falyukrim dayfahu jaa-izatu yawm walayla wadiyaafatu alaaatu ayaam famaa bacda dalika fahuwa sadaqa war qofka sooryadaa ah, qofka martida ahi sooryuu leeyahay sooryadiisaasi intay waajibka tahay waa saddex maalmood saddexdaa hadday dhaafto waa sadaqa buud waa sadaqa macnaheedu saddexda wixii ka dambeeyaa waxay sheegaysaa waxa ka horeeya waajib ahaa oo qofkii dayfka ahaa iyo martidii in loo dhagooleeyo ma aha weliba dee marka had iyo jeer meel qarfo ah la joogo ee aanu de iyo su-aal iyo waxba kale ku heli karayn qofka xadiidkii bukhaari ku sugnaa waxa uu tilmaamayay cabdilaahi bnu camrin asxaabigii la odhanayay ayuu nebigu la hadlayo wuxuu lahaa war cagadhigoo diinta ha isku adkayni ina lijasadika calayka xaqan wa ina licaynika calayka xaqan waina libaytika calayka xaqan war cid waliba xaq bay kugu leedahay xaqeeda siiyo martiduna xaq bay kugu leedahay xaqeeda iska ilaali usheekaynta iyo waxsiinta iyo raaligelinta ay ka mid tahay xaqulmaacuun baa isaguna ka mid oo kashanaada xuquuqda waajibka ah ee lagu leeyay maalka qofka muslimka ah xaqulmaacuun in bulshada jaarka ah isku deegaankii waxa adeega la idhaahdo aanay isu diidin hadday isu diidaanna waa wax ay ku eedaysay inoo laguma ciqaabayo astaamaha munaafiqa ah ilaahay baa wuxuu yidhi aladiina hum yuraauuna wayamnacuuna almaacuun waa waxay dadkaasi ku naar galeen wujuubu takaafuli bayna almuslimiin baa ka mida oo nusuustu aada ay uga warramayso bulshada islaamka ee meel ku wada nool inay isgarbaha isqabtaan oo ay isgarab galaan ay istasaacidaan takaaful ijtimaaci shayga loo yaqaano ilaahay baa wuxu uhi tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan waa amarun isma tacaawanuu cala albiri waataqwa waa samafal dee birigu ruxamaau baynahum wuxuu ilaahay ku ammaanay muuminiintu inay isu naxariis badan yihiin waxaa la isugu naxariisanaya dee arrin adduunba uu noqdaa ilan hadal khaliya ma noqdee falaqtaxama alcaqaba muu karinta dhaafa ku adag in badan bani aadamka ka mid ah qofkani maxaa lagu fasiray wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw idcaamun fii yowmin dii masqaba ilaa akhiri marka nusuusta caamkaabay soo daliishanayaan iyo qaarkood oo aynu soo aragno khaasba masaladaas waa mid azakaa sakada iyo sirta ku jirta bixinteeda way fara badantae waxyaabaha ay culimmadu ka xusaan waxaa ka mida ilaahay nicmadiisiiyo qofku ku mahadnaqayo weye marka uu wixii ku waajibay bixinayo waa shukrun linicmat illaah nicmadan haddii adigu aanad aada u dareemayn waxa aada u dareemaya miskiinka gacanta ku hay ku hoos haysta ama wax ku weydiisanaya ee ku yu-anaya xaggaada haddii maanta tobanka kunee dollara aad ku shaqaysanayso isaga la yidhaahdo bal adigu qaad oo ku shaqayso isti qaado boqol kiiba laba ka bixi muxuu odhan lahaa alla kun iyo waxaa baan ka bixinaya anugu haddii la ii intaa waabaan ka badin ayuu odhan lahaa ka ka faramaran baa garanaya nicmadan adiga laftaaduna dib inaad u eegto weeye waktigaad ka faramarnay waxay culimmada ku tilmaamaan sekada oo si fiican qofku u bixiyo inuu ilaahay kaga daweeyo bakhaylnimada bakhaylnimaduna bani aadamka kama madhne way iskaga jirtaa ee qofba inbay ku tahay oo waa alkhisaal adamiima fi linsaan sifooyinka liitay qofka bani aadamka ah laabtiisa ku hilan wey haddii taqwadiisu ay kor u kacdana way yaraataa haddii taqwadiisu yaraatana miisaankeeda kor usoo kaca ilaahay baa wuxu uhi wauxdirat ilanfusu shux waman yuuqa shuxa nafsihi faulaaika hum lmuflixuun marka ashux insaankii waaba lagu soo ururiyey wa kaana alinsaanu qatuura qatuur waa mid laxajecel xuno adayga insaan jinsulinsaan baa ilaahay uu tilmaamaya waxaasay ka daweynaysaa wakadalika tadriib cala alinfaaq qofku hadduu waajibka si fiican u bixiyo oo aanu ku bakaylin waxaa la rajaynaya inaanu sunnahana hakranina isna uu ku dadaali doono wakadalik sirteeda waxaa ka mida inuu ilaahay ku nadiifiyo maalkiiyo qof qaba qofka bixinaya muzakiga la idhaahdo iyo maalka sekada laga bixinayo labadaba ilaahay baa ku nadiifiya khud min amwaalihim sadaqatan tuahiruhum tuahiruhum biha tuahiruhum watuzakiihim biha wasalli calayhim ina salaataka sakanu lah qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha yamxaqu allahu riba wayurbi sadaqaat waxaa ka mida asraafta ku jirta maalkan waajibka ah bixintiisa bulshada wada nool kalgacalka iyo isjacaylka iyo isku xidhnaanta ay ku abuurayso intii waxhaysatay marka ay wax kale horta hasugaba ee aanay faralkii ku bakhaylinay si wanaagsan faralkii usoo bixiyaan ee intii loogu talagalayna uu si qurux badan u gaadhoon hakrasho lahayn way ducaynayaan maalkiiba u ducaynayaan qofkiiba u ducaynayaan way jeclaanayaan maalka ilaalinayaan cawrigi maayaan haddii maalka waxba laga siin waayo shaabay ku qaadaya iliyo afaadba waa jiraan waaya waxaa aada uga dayriya sharcigeennu qofka arkaanu islaamka mid ka midoo sekada ah ku bakhayla qur-aan iyo xadiidba aada bay ugu dayriyeen inkaalaha iyo aafaadka uu leeyahy walaa yaxsabana aladiina yabkaluuna bima aataahum allah huwa khayra lahum bal huwa sharu lahum sayudawaquuna maa bakiluu bihi yowma alqiyaama aayaddaa markuu nabigu fasiraya calayhi salaatu wasalaam waa ka ku tilmaamo waxaan qoorka qoorta iskaga duubayaa inuu yahay mas weyn oo maalkiisii laga soo dhigay dabeetana intuu qoorta iskaga duubuu biyo buuflayaasha halkaa uu qofka neefsanayo kaga yidhaahdo ayuu leeyahy ana kanzuk ana maalu haddaad doolar iyo danaaniir haysataad ku bakaysha ama geelaagii sakadiisii ku bakaysha anna way kan waa isagii unba xaggan loo rabay baanahay dabeedna wax ka furfuraya oo la haysta ilaahay uu qabsadee ma jiro والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم kuwa wixii ilaahay uu siiye ku bakaylaya meeshii waajibka ahayd ku bixin waayey cadaab kulul ugu bushaaree cadaabku muuqaalku leyna ilaahay uu sheego yowma yuxma calayha fii naari jahannam fatukwaa biha jibaahuhum wajunuubuhum waduhuuruhum hada ma kanastum lianfusikum faduuquu maa kuntum taklisuun dhadhamiya baa la leeyahy wadanahan waaweyne cadaadeed geela had iyo jeer lagu talagalay sunnadiisa kaasun baa laga dhigayaa un dahabkii iyo doolarkii iyo danaaniirta ilan waraaqahani waxay ka macdan iyo dahab bay ka wakiiliheen kuwii asalka ahaa umaa madanayaa laga soo dhigaya xagga hore iyo xagga dambe iyo hareeraha ayaa malaa'igtii zabaaniyad qofkii ay kaga dhajinayaan madanayaasha cadaaway dabeedna waxaa la leeya waa maalkaadi haada maa kanastum lianfusikum iska xejiso xagga hore iyo xagga dambe hareeruhuna waxay sheegaysaa qofkii meelina uma fayooba meel uu dhaco midna ma jiro nusuustu way badantay aada uga dayrinaysa qofka inkaarta ku dhici doonta haddii uu bixin waayo xaqan ilaa culimada qaarkood ay tilmaameen wixiisuba xalaal maaha leannahu maalkan zakada uu ka bixin waayey waxaa kula shuraakaa dadkan sideedda ahee qur-aanku uu cayimay marka hadduu is idhaahdo wax ka isa hadduu is idhaahdo wax bixiba intaa ka baxday dee waa qayb bersant ama nis bay leeyihiin dadkii shuraakada ahaa marka inaan fasax loo haysanin baa mar walba ama uu iibiyey ama uu bixiyey intii kalena intaasay ku buraysa neefku bixiyo dee hala duldhigay afartan ayay bulshadu lahayd iyo intan sideedani rubcucushri bay leey rubcucushriga yaa fasaxay dee isagu sagaal iyo soddonkiisii waa ama iibiye ama hibeeye rubcucushrigaasi inta kale u saamaynaya wuu ku buraya almuhim wixii inaanay xalaal ahayn oo wuxuu kaga tasarufi karaa aanu jirin haddaanu shuraakada waxoodii iska siinin waa iska muqadamo kooban intaasi azakaa waan filayaa waktigan dadkeenu inaanay malaha dee busaarada iyo xayraankaa iska badanoo nin walba intii xaafadooda iyo inta jiidaysaa wareerisay marka sanadka dhexdiisaabay sii dhammaanaysaabe laakiin dadka haddii ay dhici lahayd un qof inuu ku adaygi lahaa ayuun baynu leenahay faralka ayaan lagu safaadin weliba rasuulku wuxuu tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam marka sekada maalka laga bixin waayo maa khaalaqat sadaqatu maalan ilaa ahlakatu sekadu hadday ku hadha maaloo laga safayn waayo mood iyo nool mid kasta ha ahaaba maalkaasi way halaagaysa isagu waxbuu biirinayaa laakiin ilaahayna wuxu uhi ina rabbaka la bilmursaal ilaahayna dambagal buu ugu jiraa maalkiisaas hoostunbuu ka cunan yahay rifan iyo lisan baa ku dhacaya cumuuman waxaynu baraarujin lahay dadka geela leh ee aqaarabiteenna ah haddaanay halkan fadhigan uba badnaynba kollay si un baynu ugu xidhan lahay dadka reer miyigeenna ahe geelaydu geela sakadiisa dar aan bixinin baa jira odhan mayno waa inta badane in yarba aan idhaahne dad geela ku bakaylaa jira oo geelii muqaarintii ina heblaayo saa ii soo eegaysa ayaan dee dhangada ku dhufanaya muquuninayaabuu odhanaya marna wuxuu leeyahy tulujeni kama go-o waanaysa rifmayn markaa sideedu ku haysanaya haddii uu bixiyana qoortunbuu kaga soo yaro wareegaya wuxuu leeyahy qaalintaa waan idin siiyey laakiin dee kolle waa idinaysaan oo sayladii baa geynaysaane dee hooya intanaa la siistaaye iska qaata intan dee intaa qaatoo iskaga celiya qaalinta xeradeeda intay idinka lumi lahayd markaa dee iyana ma hagaagsana oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu diiday qofku wixii uu bixiyey inuu ku noqdo oo uu ka daba tago si kale haddii loo dhigana waa qaladaadka u baahan sixidde eh. dadku qaar baaba iibiyada oo iyagoon laga guddoomanin oo bulshadii xaq u lahayd aanay gaadhin sideedii qole xaq u lahaa iyadoonay gaadhin ayuu leeyahay geeli qaalin afar baa igu waajibtayo marka war saylada soo baayaca hadda baabay joogtaa sayladii baa la baayacaya lacagtii dad halkan jooga u qaybinaya wax dhagorahoo laga guddoomay iyo xataa isagiiyo dib looga iibiyay midina ma jirtaba marka way kasii daran tahay intoo iyaga uu guddoonsiiyo inuu ka iibsado waxa kasii daran tan aanu cidnaba guddoonsiininba wakadalik waxaa qaladaadka ka mid noqon karaa dee nin sheekoo reerkooda ah inuu idhaahdo bal reerkii kaale xoolay baanu sakadii ka bixinaynaa reerliga caadadooda caynkaas deetana habeenkaasaa la baryayaa xolo la qalaya mawliidka la akriyaya subaxii wadaadku ka wada guddoomaya marka intuu doonana wuu kala hadhayaa inta kalena wuxuu leeyahy masaakiin baa siinaya yaa isaga u diray ma amiirulmuminiinkiibuu ka socdaa mise waa wakiilkii waxa weeye dadka fuqarada ah oo fuqaradiibaa soo diroo yidhi adigaa wakiilnaga ah ninkaa nooga soo guddoon meel dhaxu ka toosay isaguna waa arrin u baahan runtii iyaduna sixiddeeda waa in ciddan leh ciduu soo wakiishay loo dhiibaa ama adigu aada isagii gaadhsiisaa waa labadaa midna qofkii sekadan lahaa iyo wakiil uu soo dirtay laakiin qof aan cidina wakiilanin dee ma aha inaad markaas u dhiibto waaya marka sekadaa geela halayso khaladaadkay ka mid tahay labadii geeloo isku jira ama halayowgii oo isku jira oo isku sakoobay inuu midano anugu intaynaan ka bixinaya ka kalena yidhaahdo war waxba bixin mayne waanu iska haysanayna wax iyaga waana isku sakoobeen xalku markaa waxa wey inaad waxaaga ka soo cato ila waa nin keliya xoolihiisii bay ka dhigan yihin marka waa inaad ama ka soo cato ama aada wada sakayso adugu aad ka bixiso macasiisa cumuuman inahaasi u ahaa maalkooda bal markaynu maraynaa wixii aynu baraarujin doonaaye dadka magaalada waa laga yaabaa dadka qaarkooda maalqabeen aada u weyna oo laga yaaba malaayiin dollar inay sakaynayaan in aanay safaynin oo wax faraguudkood intuu bixiyo wax ay ku hadhaan waa suuragal kol haddaad kaa bixinayso wax kaaga hadhaayuu jira inaad bixisaana waa waajib waaya azaka marka tacriifkeeda iyo aqsaamteeda iyo shuruudeeda iyo xikmadeeda iyo xoolaha ay ka waajibta iyo waa baab ballaahan marba qayb ayaynu dee u geli insha alla xagga luqada waxa weeye annamaa waziyaada waa koror saa aynu sheegnay maalkii baa ku kordhaya ajrigiina waa ku kordhaya waaya xagga sharcigana waxa weeye xaqun waajib fii maalin khaas liaa'ifatin makhsuusa fii waqtin makhsuus waa maal waajiba ah. waa xaq waajiba ah baynu leenahay oo maal khaasa buu ka waajibayaa maal oo dhan maaha waa maal gaara ah. oo dad gaara la siinayo oo wakti gaara la bixinayo siday waxaa gaargaarka yihiinna waynu arkay waxay ka waajibaysaa shan shay maalka ay sekadu ka waajibto waa shan qaybood xoolihii nicmooleydaha geelii adhigii lo-dii iyo wixii ka soo baxay beeraha midhihii beeraha ee firid ahaa ahae la cunayay ama khudradiiba sidaynu ku arki doono casalkiina waa ku daray oo culimmadu aanay isku waafaqsanayn malabkii weeyi asmaan waa dahabkii iyo lacagta curuudu tijaara alaabtii baaca mushtariga waxaa kaloo lagu darayaa dee wixii la helo rikaaska iyo macdantii lasoo saaray washurica duhratan lilmaal duhratan linafsi cubudiyatan lirabbi ixsaanan ila alkhalq maalkii baa ilaahay ku nadiifinaya naftii baa lagu nadiifinaya ilaahay baa lagu caabudaya khalqigaa loogu samafalaya waa asraartii aan soo sheegaynay qaar ka mid a ah. arkaanulislaamkii mid ka mida wey oo aan la fudaysan karin qofka markaa ka tagaana islaamkii arkaantiisii shan tahay mid buu gudin ku jaray gam ka dhigay waa maxaasinta islaamku uu leeyahy diintan islaamku diinaha kale waxyaabaha ay dheer tahay wey azaka xaq cajiiba wey oo markaa ra'samaalki iyo faa'iidadiiba la sakeynayo halka laga yaabo dadka kale waxyaabaha kala qaada inay faa'iidadun sakeeyaan ama macaashul macaash waaya bal waktiga aan ka faa'iideyno matniga aan u gudubno can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed bacaa wuu diray mucaadan ila alyaman mucaad ibnu jabal ayuu sanadii tobnaad yaman u diray fadakara alxadiid xadiidkii dheeraa ayuu markaa sheegay wa fiihi waxaa ku jiray xadiidkaa ina allaha ilaahay qad iftarada calayhim wuxuu ku waajibiyey dadka aada u tegayso iyo ummaddaba sadaqatan fii amwaalihim sekuu ku waajibiyey xoolahooda tuukhadu waxaa laga qaadayaa min akhniyaa'ihim dadka maalqabeenkooda faturaddu waxaa lagu celinayaa ilaa fuqaraa'ihim kuwooda baahan muttafaqun calayh wallafdu lilbukhaari xadiidku bukhaariba hadduu wariya waa saxiix wey marka xadiidkani waxa uu waramayaa xusayaa baabka buxuuftii iyo qaybihii ugu horeeyey mid ka mid ahoo ah xukmu zakaa xukumka sakadu waa maxay waa farad weeyi waxaa tusinaya qad iftarada calayhi u sheeg ummaddaa inuu ku waajibiyo ilaahay seko oo maalkooda laga qaadayo maalkooda ilahay uu seke ku waajibiyo cidda qanigaa laga qaadaa meel kale lama geynayo fuqaradoodana waa lagu celiya marka qofka qaniga ah iyo weynu halkiisaynu ugu tegi iyo faqiirku waxa uu yahay masrafkeeda iminka halkan sheekhu wuxuu u keenay uu intan usoo goostay xadiidkii dheeraa xukmu zakaa xukumka sakadu inuu faral yahay waaya mucaad بن jabal waa culamaau saxaaba ah. raggii xalaasha iyo xaraamta aadka u kala yaqaanay buu ahaa sanadii tobnaad buu nebigu yaman u diray wuxuu u sheegay oo kasii wacyigelinaya dadka uu u tegayo habku ula dhaqmi doono isagaa sheekhu ah isagaa daaci u ah isagaa barasaab isagaa garsoore u wax walba yahay marka wuxuu lahaa waxaad u tegaysaa dad ahlu oo diinta wax ka yaqaana diintoodii hore teennana wax looga sii sheegay waxa ugu horrayseed ugu yeedhaysaa ha ahaado tawxiidka hadday tawxiidka ka aqbalaan u sheeg inuu ilaahay habeenkii iyo maalintii shan salaadood ku waajibiyey hadday taa kaa yeelaan u sheeg in sake lagu waajibiyey aqniyada laga qaadayo fuqarada lagu celinayo hadday taa kaa yeelaan oo ilaah sekada ka aqbalaan iska ilaali inaad ku xadgudubto oo maalkooda kuwa wanaagsan ee ishu qabanayso inaad ka qaadda iska ilaali wataqi dacwata almadluum qofka la dulmiyeyuu ku habaarina iska ilaali habaarkiisa ilaahay xijaab kama xigo horay buu ka aqbalaaye marka waa dardaaranna uu nebigu siinaya mucaad iyo tacaalim si uu diinta dadka u gaadhsiiyo iftaara anabiyu lidacwati alculamaa alfudalaa sidaa darteed buu nebigu markuu cid u dirayo waxa uu dirayay qof ummadda qancin kara oo waxdee gaadhsiin kara waxa l tartiib baanay leedahay arrintiio atadaruj fi dacwa wa fi lbalaaq wixii ugu horeeyo tawxiidka iyo salaadii tartiibtaasaa la yidhi uga sadaqo laga qaadayo aqniyadoodaoo fuqarada un lagu celinayo ka qaadaya inaanu ku faa'iidaysanaynin oo meel dhexe aanay ka dhacaynin ayaa ereygaasi uu sheegaya cid ka faa'idaysanaysa aanay jirin halkii ilaahay ugu talagalay ayaa la dhigaya waa lagama maarmaan haddii cidi manduub ay ka tahay dadka muslimiintu xaggooda ay ka socotay matelayso oo shaarkii dowladooda ay gashan tahay inay muuqaal fiican yeelato dhacdhaca iyo dulmiga ay iska ilaaliso saa darteed buu dardaaran fiican ugu saheeyayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam saxaabigan isaga ah haddii la isweydiiye arkaanu islaamkii saddexun buu nabigu ihi dadka u sheega labadii kale maye waxaa lagu jawaabi karaa welibana dee labaduna wakti bay waajib ahaayeen labada soo hadhayna waa kuwe xajki iyo soomka waktigoodaa soo dhaweynuun hala idhaahdo waktigaa yaba waajib bay ahaayeen waktigooda ayaa yaro durugsanaa oo wuxuu diray rabiiculaakhir sanadii tobnaad isagoo sidiiba ugu maqanna waa kii nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam waxaa laga faaidaysanaya halkeedaynu ku gaarayo qolo qolo in la siin karo sekada fuqarada ah ilaa fuqaradan buu halka nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam ma banaan tahay sekadii in la qaado meel kale la gaadhsiiyo ha iyo mayaba la yidhi waynu arki faa'iidooyinkaynu raacin lahay intaa waxa weeye sekada iyo shuruudda ay leedahay aragnay inay faral tahay daliilkan iyo kuwa soo socdaaba way sheegi ma hiya shuruud zaka waa shuruud lwujuub shuruudda lagama maarmaanka oo sekada kolkay waajibaysa waxa waajib shuruudaha ka mida qofku inuu muslim yahay hadduu gaal yahay wax kalaa lagala hadlaya ma odhanayna sekadu kuma waajibaysa ee waxyaabaha faralka ah ee qofka muslimkaa laga doonaya gaalkana waa laga doonaya laakiin waan marka hore shay la weydiinaya aanu ahayn waa qofku waa qof muslima ayaa lagu yeelanayaa zakadii oo ay ka waajibaysa qofkaasi waa inuu maalig yahay oo wax leeyahy haddii lahaanshihiisu aanu dhammaystirnayn oo milki taamihi aanu jirin sakadii ma waajibayso waxa uu milkisanya waa inuu nisaab yahay oo heerkii sakegalka ee xooluhu ay ku sakegelayeen waa inay gaadhaanoo xoolo walba waxaynu gaadhi doonaa meelay ku sakoobaan wakadalik mudiyu lxawm sanadkii hal mar macnaha labiyo tobankii bilood hal mar baa wax la bixinaya laba jeer laguma laba kaclaynayo lama bixinayo sakadii hal mar unbaa wax la bixiyaa waxaa faa'iidada labaadna ay tahay daynta iyo sakada qofkii haddii dayn lagu leeyahay miyuu ku sakaynayaa mise wuu iska jarayaa dhowr qaraar buu soo qaatay oo markaa aqwaashii culimaduna ay ka sii horeysay aimadu waxa ay ku tegayaan saddex madhab qofkaasi dayntaa lagu leeyahy inuu iska jarayo eh, waxaana ka bixin doona ciddii daynta ku qofka dayntu ay ka maqan tahay ayaa bixinaya kan lagu leeyahyna uu iska jaray markuu sakeynayo xoolihiisa kan isaga ah ee dayntu ay ka maqan tahay siduu sakeynayana waynu arkay waaya waa soo koobkoobaynaa dhowrkaa qaraar uu soo qaadanayo haddii masalan la yidhaahdo qofkii sekada daynta lagu lahaa ha iska bixiyo isagu ha iska jaro yuu sakayn haddii la idhaahdo ee waxa sakaynaya qofkii daynta lahaa mar walba miyuu sakaynaya maya bay leeyihin culimmadu waxaa loo kala qaadayaa qofkan daynta aada ku leedahay inuu yahay qof malii'a ah oo baadila macnaha qof wixii haya dhiibayana hadduu haye hadduu yahay qof wixii haya kuu dhiibi karaya markaad ka doonto haddaad bixinaysa sekadii tuwaadiiha xaaliyan waad igu leeda cala ara'si walcayn siday dadku u badan yihin ke aad baad igu ixsaams waad igu leeda laakiin iga sug yalufu min baciid dowraan buu ku jiraa uu wareegaya waa qof aan waxbaba haynin baaba laga yaabaaba labadaa qof iyaga maalinta aad ka qaadaad sakayn intee la sakaynaya aimadu waxay u badan yihin hal sanaa la sakaynaya laakiin qaraaradan uu tilmaamayu sheeku soo qaatay iyagu waxa ay xusayaan maalinta aada soo qaadun inaad xawl u samayno maalinkaa maalin sanadka bisha aad ka qaaday bisheeda uun inaad sakayn doonto sakada iyo waktigii la waajibiyey ikhtilaafu lculamaai mataa furidat azakaa arjaxu alaqwaal annaha furidat tadriijiya calaa alaai maraaxil wujuub guud ahaaneed iyo wujuub tafsiiliyaa jira si guud bay berigeeda hore isaga waajib ahay sida nusuus badan ay tilmaamayso waa waktigii maka la joogayda laakiin tafaasiisheeda iyo axkaamteeda iyo waktiga la waajibiyey waa sanadii labaada hijrada markuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam laba sano joogay madiina sanadii labaad inay berigeeda hore waajib ahayd nusuusta muujinaysa waxaa ka mid a ah aayadaha ilaahay baa wuxu uhi wafii amwaalihim xaqu lisaa'ili wاlmaxruum aladiina laa yu'tuuna الzaka zakaa la sheegay suuratu fusilat walam naku nuطcimu lmiskiin waa wixii ahlu naarka loo cadaabayo loo haysta way waxaa kale oo markaa qaraaradu almajmac اlfiqhi اlislaami liraabidati اlcaalam اlislaami ay iyaguna sagaal iyo sideetankii ka fadhiisteen ee wax iska weydiiyeen waxaan la yidhaahdo caqaaraadka caqaar marka la yidhaha malaa tii jaadka ahayd baa qaar badan ku degdegaysee af carabiga caqaar waxaa loo yaqaanaa maal caqaaraadka maguurtada hantida maguurtada ah ayaa la yidhahdaa caqaar marka hantidaa iyada ah sida maalan guryihii bahal dhul la yidhaahdo soo inaguma badno kaas lacag fara badan baa dee dhulka ku jirta kii dabadda joogay iyo kii gudaha joogayba dhulkii dawladdu lahaan jirtay ama ummadda u udhaxayn lahaa ama ay ahayd un qofka wax dhisanaya in loo jaro sida de caalamku u wada yahay dadku imanka iyagaa iska leh oo qof waliba lacag bu qayb buu leeyahy dhulahoo markaa ama uu dhisanayo ama uu kiraynayo ama uu iibinayo iib ugu talagalay marka iyo isaguna dee wuxuunu soo galayaan waxyaabaha maguurtada ah marka haddii ay tahay warshadihii iyo wixii kale ah, guryihii iyo dhulkii iyo kuwaasoo dhan aqaalaad un dheh weliba gaar ahaan dhulka iyo ah, iyo guryaha saddex bay u kala qaadeen qayb loo diyaariyay in la galo gurigii waxaad ugu talagelaysaa inaad reerka dejiso ama dhulkii waxaad ugu talagashay aad u iibsatay inaad dhisato kaa isaga seke laguma leh qaybta labaad waxa wey alcaqaalu lmucaddu litijaara waa shay maguurtaa oo aada u diyaarisay inaad ku baayac mushtarayso ama aada sii ibisaad faa'iido ka hesho hadduu yahay guryo iyo haddii uu yahay beero iyo haddii uu yahay baloodhaba mar haddaad ugu tala gashay inaad kasii faa'iido oo lacagtan aad ku yaro hakiso halkan wuxuuna ka mid tahay eh, alaabtii baac mushtarigahay ayuu ka mid yahay sida bagaashkaa ah intood u qiimayso sanadkii aada u sakaynayso unbaad isagana u sakayn doonta qiimuhu marayo kii lagaa siiyey ma aha kii labadii kun lagaa siiyey wax yar buu ahaa imikana sideed laab buu noqdee ku imika maraya wey waayahay taasi waa arrin adag ah, reero dhuleeba waa xaalkooda arrinta saddexaad waxa weeye alcaqaaru lmucaddu liliijaar hantida maguurtada ahee aan la sii rogrogaynin in la tijaarad loogu talagelin laakiin la kiraynayo guryihii la kiraynayey way dhacdaa dhul la kireeyaana walaa innaga inaguma badna meelaha suuqa u dhown baa la kireeyaa adduunyada dee buqcaddaas ijaar baa loogu talagalaa marka haddii shaygan maguursadaa lasii kiraynayo oo aan laftiisa iib aan u oolin isagana wixii ka soo baxa ahee kiro ah ayuunbaa la sakaynayaa waa haddii uu dhigmaya haddaan udhigma inaad iska biishanaysana waa nacfi wey sideebaa loo sakeynayaa hantidan iyada ah e kol haddii la yidhi waa alaab baayac mushtari waa boqol kiiba labayo badho rubuculcushr rubuc afartan meelood unbaad uqaybin doonta haddii aad baloolka iibiso uu konton ku noqday dee afa wuxuunaad uqaybinaysaa un afartan rifaar bay soo dhibaad ohanaysaa meesha soo baxdaas deka ah sidii xoolahan loo sakeynaya waaya ha eegina ha odhan warniyo baloorkani toban sannadood buu meesha yaalla tobanka sanaba miyaa sakeeya dee tobanka sanaba soo xoolo aada leedahood adugu meesha dhigatay ma welibana way kordhayaanoo faa-idaa kugu kordhaysa ikhtiyaarna waxaad u heli kartaa inaad idisaad kaashgaraysaad ku shaqayso marka maal aada leedahay weey oo adiga kuu yaalla ha eegin tirada sekada ka baxayse tirada uu yahay adigu eeg macnaha lacagta kugu jirta iyo faa'iidada sanad walba ku kordhaysa eeg intaad leedahay war toban sanayd meeshu iska taalee sheekh toban kaba miyaa sikeeya dee toban kaba soo lacagi kumay kordhaynin oo kamaad faa'iidaysa helina kari maysid inaad imika iidiso dadka waxoodi siiso waaya intaa dambe qaraarkaa labaadna adiguna taasuka waxaa kaluu kan kalena xuseeyaa dhowr qaraar buu isdabageliye iyo sekadii xoolihii sekada ma lagu shaqayn karaa oo sekadii idinka waajibtay ma gelin kartaan ama hay-addii khayriga ahayd ee ururinaysa ama dowladduba haddii ay ururiso gacanta ay ku dhigto sekadii ma lagu shaqayn karaa haabay culimadu leeyihin dhowr sharti haddii la helo marka u horeysa meesha ay gelaysaa waa inay tahay meel khasaaraheeda laga aamin yahayo lagu kalsoon yahay in faa'iida ay ka soo baxayso midda labaad wakhtiga ay u baahan yihiin dadkii lahaa waa in la siinayo oo la gaadhsiinayo bal inaha aan kaga gudubno waaya waa faa'iidooyin iska waaqiciya runtii ayn maaragtay baahida jirta daraaddeed u dulmarnay xadiidkan baynu u gudbi lahayn kolkaa ka warramaya arintii aynu ku jirnay aba baxigii aynu ku jirnay ahaa xukmu zakaa sakada iyo xukunkeeda waajibnimadiisa marka xadiidku wuxuu sheegayaa soo socdaa sakada xukunkeeda waajib yahay iyo xoolaha laga bixinayo iyo xoolaha weliba kuwii usoo horreeyo nicmoolayda ah. wacan anasin ana abaa bakrin asidiiqi radia allahu canh kataba lahu wuxuu abubakar anas u qoray haadihi fariidaة الصدقة alatii faradhaa rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam calى اlmuslimiin tani waa sekadii faralka ahayd rasuulku uu muslimiinta ku waajibiyey isagoo ilaahay wakiilka ah walatii amara allahu biha rasuulah ilaahayna rasuulkiisu faray marka qoraalkaa ayuu abubakar sameeyey oo uu sameeyey asxaabigan anas si markaa meesha uu wafdiyay iyo meesha uu la tegaya iyo ansaabtana uga eg fii kulli arbacin wa cishriina min alibil afar iyo labaatankii geela famaa duunaha iyo wixii ka hooseeya alhanam ari baa ka baxaya geela afar iyo labaatan iyo wixii ka hooseeya waxaa lagu leeyahay ari oo arigaasina siduu uga baxaya fii kulli khamsin shantii geelaba waa shaatun nee fadhiya marka afar iyo labaatankii waa imisa shanaad dee waa afar shanaad iyo iyo shan aan dhammaystirmin weli marka afarta shanaadna dee afar neefoo adhayaa ka waajibaya shantan aan weli dhammaystirminna iyaduna seke ma laha marka afar neefun wey fa idaa balaqat hamsa wa cishriina intan odayaasha reermiyigu dusha way ka cafidsan yihiin way ku shaqeeyaanoo de wa way hayaan reer magaalkun baa laga yaaba aan ariga lahayn inay ku yar adkaatee ama xoolaha faidaa balaqat hamsa wacishriina haddii geel uu gaadho shan iyo labaatan ilaa hamsin wa halaaiina ilaa shan iyo soddon ilaa hamsin wa halaaiina ilaa shan iyo soddon fa fiiha bintu makhaadin unta fa fiiha geelii waxaa lagu yeelanayaa bintu makhaadin qaalinta hooyadeed rimanta taasoo unsaa macnaha qaalin yar weeye oo iska aan weyneyn qaalintaa laba jirka la idhaahdo taasaa ka waajibi doonta fain lam takun haddii aanay qaalintaasi jirin oo masel qofkan geela lihi qaalin laba jira ma hayo fabnu labunin qaalin saddex jira dakarun oo lab ibnu labuun taa horena waa kuwii maaragtay culimmadu kol kitaabka akhriyay ina hooyo uu rey odhan jireen kan kalena waxa weeyaan mid hooyadi irmaanta oo maaragtay isaguna saddex jira waaya marka macnaheedu waxa weeyaan isna wuu lab yahay oo dhinacaa wuu kaga tayo liitaa ka hore wuuse ka daawen yahay oo dee waa saddex jir faidaa balaqat sittan wa arbaciina geeli hadduu gaalo lix iyo afartan ilaa sittiin ilaa lixdanka fa fiihaa xiqatun qaalin afar jir ah ayaa lagu yeelanaya ku waajibaya daruuqat ljamal awrku abaahiyayo macnaha waxa weeye xiqa awrkay iska xijinaysaayo inuu inuu awrkii abaahiyo mise mid baan dhaafay faidaa balaqat sita waalaaiina ilaa hamsin waarbaciina fa fiiha bintu labunin unfa waa kaa hore kii ku xige wey geeli marka uu lix iyo soddon laga bilaabo ilaa shan iyo afartanka waa bintu labunin unfa bintu labun waa qaalin saddex jira faidaa balaqat sita waarbaciina ilaa sitiin waa lix iyo afartankii ilaa lixdankii fa fiiha xiqatu baruqat ljabal xiqa waa mid iska xejisay awrkii oo oo abaahiin karo oo baruuqat ljabal mabruuqa liljabal awrkiibuu ayaa abaahiin karay marka geel oo dhami heerkaa ma wadahee markuu barwaaqo yahay ama geel taabagal a ah uu yahay ayuu afar jirka ku ribaa faidaa balaqat sittan wa sabciina haddii geeli uu gaadho lix iyo toddobaatan ilaa tisciin ilaa sagaashan fa fiihaa bintaa labuun laba qaalmood oo saddex jir ah weeye faidaa balaqat waaxidatan wa sitiina ah nambaradii baa isu wada egaadeen faidaa balaqat waaxidatan wa sitiina ilaa hamsin wa sabciina fa fiiha jadaca raqamka ku xiga waxa weeye koob iyo lixdan ile lixdan bay taa hore ku joogtee ilaa shan iyo toddobaad jadaca fa fiiha jadaca waa qaalin ilka jabisoo shan jir ah taa hore sii ku xigtay in wey waa laba jir saddex jir afar jir shan jir faida balaqa sita wasabciina ilaa tisciin fa bintaalabuun laba qaalmood oo saddex jiraa weeye aatan labalabay gaadheen faidaa balaqat ibilkii geeli markuu gaadho ixdaa wa tisciina sagaashan baynu haynay marka midi ku darmato ilaa cishriina wa mia ilaa laga gaadhayo boqol iyo labaatan fa fiiha xiqataani waa laba afar jir baruuqata aljamal awrku uu abaahin karaya faidaa zaadat hadduu geeli ka bato calaa cishriina wa mia markaa malaa kadin buu noqon sooma nidhaana geelsiriin maya kadin markuu geeli heerkaa gaadho calaa cishriina waa mia markuu ka bato fa fii kulli arbaciina bintu labuun afartankii walba qaalin saddex jira baa ka waajibaysa wa fii kulli khamsiina kontonkii walbana xiqatun waxaa ka waajibaya afar jir halkaasunbaa laga tixraacaya markaa mararka qaarkood baa laga yaabaa in itifaaqulfurdaan ay samaysmaan oo meel ay maaragtay sidii dhufsanayaraha oo kale xisaabta meel ay isugu iman karaan inay jiri kartaa suuragala meelaha qaarkood waaya waman lam yakun macahu haddaba qofkaan haysanin ilaa arbacun min alibil geeli afar un haysta falaysa fiiha sadaqat sake laguma leh ilaa an yashaaa rabbuha geela ka iska lihi inuu doono mooyaane afar halaad maxaa la idhaahda halaal la idhaha halal halihii hebel ama tuldo tuldihiisii wey waa dhowr neef siko laguma leh hadduu kani doono inuu wax ka bixiyo dee wixii sadaqee dhawcii waa furan yihi oo sadaqada lama hor joogsanayo tii sunnahayd baa u furan geelii waa kaa marka haddaad geella tahay dee intan dusha ka qabatay noqonaysa nambarada inaad xafido oo kolba haluu hadday kor u kacaan iyo hadday hoos u kacaan aada maaragtay ilaaliso wey ilaan wax shaqadaadii baa ku jirta waa shay aada u baahan tahay inaad sanad walba ku hawl oo sanad walba sheekii ku carari mayside iska xafidinta wa ana wa fii sadaqati alghanam geela waxaa le afan ariga fii saaimatiha keedii soomaysa waa shardi kale isaguna shuruudda loo xidhayo sekada ka mid ah oo xoolaha had iyo jeer sekada laga bixinaya markay yihiin nicmooleyda waa nicmooleyda ilaahay inoogu deeqay ummadaha kale aynu dheernay shardiga uxidhan waxa wey inay xoolo foofa oo kuwii la calfinaya adinka ka xidhnaa maya waa kuwaa foofaya fii saaimatihaa waa neefkii soomaya soomkii saadka ahaa maaha waa fiinkii baayacaadana wuu noqdaa foofkana wuu noqdaaye kani waa kii isagu ahaa foofka fii saaimatiha ariga tii foofay idaa balaqat markay gaadho arbaciina afartan ilaa cishriina wa miati shaatin ilaa boqol iyo labaatan neer shaatun baa ka waajibaya afartan ka bilow ilaa boqol iyo labaatan ku jooji macnaha ilaadu waa tii isdhexgelayay kaayad iyo muqiiga boqol iyo labaatan kuna tirada uu ku jiraaye ilaa boqol iyo labaatan ay dhammaystirmayaan waxa weeyaanu hal neef ilaa cishriina wa mia ilaa boqol iyo labaatankii shaatin shaatan neef adhayaa ka waajibay macnaha ta horena waxa weeye tii tamiiska ahayd shaatinka hore tan dambena waa tii mubtadaha muakharka ahayd marka mukararkiisa ha ka yaabo boqol iyo labaatan marka intan u dhexdhexaysa xoolaha unbaane ee waxyaabaha kale la sakeeyo sida beerihii iyo daayac mushtarigi iyo dahabkii iyo lacagtii iyo malaha iyagu intan udhexdhexaysa ee markaad nambarkan ku sakayso wixii kordhaa waa wax isagana la sakaynayo isaguna wuu sakoobayaa haddii lacagtaadu saynu arki doono dee laba boqol bay ku sakoobaysa hadday ka badato inta yaray dhaaftay waa la sakeynaya dahabkii waa la sakeynaya midi beeraa waa la sakeynaya laakiin xoolahani awqaas bay leeyihin waqfiguna waxa weeye qadarka udhaxeeya labada heer ee labada neef la kala qaadayo intaa udhaxaysa imika afartan ilaa boqol iyo labaatan intee udhaxeeya boqol iyo labatanka waa saddex afartanaad ya waa saddex laab marka afartankii hore waxaa ku kordhay laba afartan intaasi haddana waa neef keliyaho aada baa loola saahiro xoolo dhaqatadii halkaa janis weyn baa ugu jira fa fii kulli faidaa zaadat calaa cishriina waa mia adhigi hadduu ka bato boqol iyo labaatan ilaa miatayn ilaa laba boqol laga gaadhayo fa fiiha shaataani waa laba neef laba neef oo adhiga neefka adhiga ee gudayana waynu arki doonaa idiyo heebo uu noqon karaa labiyo dhadigba uu noqon karaa laakiin shuruuduun buu leeyahy fa fiiha shaataani waa laba ilaa wey ama laba neef u arya marka hadduu boqol iyo labaatan yahay oo hal neef ku dhasho mayl yarunbaa xalay dhalatay markii sekada waktigeedii la gaarun bay nayl yaray dhalatay reermiigu taa maxay u yaqaanaa magacaba u yaqaanaa kumaa garanaya <laughs> odayaashii sekayn jirayna inaana joogin lax karoondila yidhahdaan lax karoondila mayl yar baa dhalatay dabeetna hooyadeed may dilina neef labaadaa waajibay haddaanay meeshaa yar inagu dhalan lahayn midun baanu bixin lahay wey laakiin meeshii yaray dhalatay baa laba sabeenood weyn marka mid baa xeradii laga soo saaraya labaadoo maaragtay sakadii ah halkii hal midh lagu sakayn lahaa xoolihii ayaa laba lagu sakaynaya marka waxay ka dhigayaan sidii de waxay tan u ingalaasatay oo kale may galaasana khayr bay soo kordhiseen ilaa laba boqol labadii neefun baa soconaya waaya faidaa zaadat calaa miatayn arigii ariguu barako badan yahana waxaa laga bixinaya kalaa badanoo aad baa loola saayiray faidaa zaadat calaa miatayn arigii hadduu laba ka kordho laba boqol dhaaf laba tiruu dhaaf ama laba xubnood ilaa alaai miatin ilaa saddex boqol fa fiiha alaau shiyaal waa saddexa saddex neef saddex neef baa markaana faidaa zaadat calaa alaai mia haddii xoolihii arigii uu gaadho saddex boqol kana bato neef qurina ha ku darmadee fa fii kulli miatin shaatun boqolkii neefba waa neef geedkii ariga la odhan jirayna halkaasuu maray axaadiista dambe aynu loodii ku arkay axaadiista looda sheegaysaa ma badna ah, dhaqashadeedaana badnayn amaba sida xaggas dambe uu ku sheegayo xijaasna aada ugumay badnayn faidaa kaanat saa'imatu rajuli ariga foofaya ee qofku uu leeyahay marka uu noqdo naaqisatan can arbaciina can arbaciina shaatin afartan araya markuu ka naaqusan yahay shaatan waaxidatan neef keliya ee uu maxay yahay sagaal iyo soddon falaysa fiiha sadaqa dee seke laguma leh seke kuma waajibin ilaa an yashaaa rabbuha rabbigeedu inuu doono mooyaane rabbigu dee ilaahayna waa lagu sifeeyaa makhluuqana waa lagu sifeeyaa laakiin marka makhluuqa lagu sifaynayo waa inuu idaafaysan yahay idaaf mudaaf ileyhi waa inuu rab lbayt wa rab اlhanam wa rabu kada waa in maarata wax mudaaf ilaa an yashaa rabuha maalikuha qofka iska lihi inuu doono oo idhaa war mar haddii yaanay igu waajibin be haddana waan ka bixinayaa markaa yuusakanimo u ictiqaadin qalad bay noqonaysa ee waxa weeyaan sunanimo ha aamino isagoo u aaminsan inay sunno tahay ha bixiyo taasi waa mid nidaamkii ay ku wada shaqayn lahaayeen qofka sekada soo ururinaya ee ummadda islaamka ah mas-uulka muslimiinta uu diray iyo qofkii bixinayay nidaamkay ku wada shaqaynayeen buu xadiidku sii caddaynaya markaasaa nebigu waxau uhi walaa yujmacu la geyn doono bayna mutafariqin mid kala tagsan walaa yufaraqu la kala kaxayn maayo bayna mujtamicin mid urursan khashyata sadaqa iyadoo sekada laga cabsanayo xoolo kala tagsanna la isu geyn maayo <clears throat> xoolo isku jirana la kala kaxayn maayo iyadoo sekada la gadayo seke gadid seke qarin iyadoo loo jeedo tusaalaha waad iska fahmi karaysa masala shay mutafariq ahaa qofku isuma geynayo laba adrhi buu lahaa kaasina afartan buu ahaa kaasina afartan buu ahaa laba meelood bay u kala joogeen ama laba bahood baaba lahaayo reerkiisa ah hadday kala joogaan maxaa ka waajibaya dee laba ariga hadduu isku darana dee mid baa ka waajibaya hadduu idhaahdo hedlaayoy waa isla waxeeni une wadaadkii sekada qaadaa ima isku didiya waa baltiri waa sideed midhun baa ka waajibay laa ma qabato alala garanaya walaa yujmacu bayna mutafariq wax kala tagsan bay ahaaneen sidii ay u kala tagsanaayeen ku sekee wey walaa yufaraqu bayna mujmac mid midaysnaana la kala kaxayn maayo iyada oo sekada laga cararayo afartan buu lahaa dabeedna markii qofkii sakada qaadaya uu yimi ayuu labaatanba meel ayuu ufoofiyey waa tusaalaha ugu basiidsanaynu soo qaadan karna wey meelo badan oo ka dambeeyo lamidihiina waa jiraan wuxuu ih adeer waa laba labaatanaade maxaa ka waajibi dee waa laba xaymood oo yaryare maya mujmac buu ahaa mid mujtamicahoo isku urursan bu ha isku jire isku dar wey isku dar ama si kaleba haddii loo dhigo boqol iyo soddon buu ahaayo boqol iyo soddonka ayuu ahaa markaasuu kala kaxeeyey wakadalik tusaale kale dhanka kalea loo rogi karaa khashyata sadaqa baa la yidhi dalaban lisadaqana waa lamid mid haddii masalan qofkii saaciga ahaa ee sekada soo ururinaya uu u yimaado qofkii xoolahan lahaa oo uu isku ururiyo uu isku geeyo ama kala kaxeeyo isagoo ku kordhinaya sekada taana lamaya ninkii sekada doonaya wuu yimi kan xoolahaba markaasu arigiisii bui waa imisoo boqol iyo labaatan saddex meelood ka dhig bui saddex afartan saddex afartan haddii laga dhigo dee waa saddex neef oo ariga hadday boqol iyo labaatanku isku jiraana dee waa hal neefu marka inuu miskiinkaa yidhaahdo afartankii walba soomaad ogeyn in seke lagu lahaa haa meeshaadu waa saddex afartan inuu xisaabta u buurbuuro oo uu ku badiyo maya ee boqol iyo labaatankii isku jiray siisiiba isugu jiraya marka saasun baad ufahmaysa markaad cibaarada misaalka uhoreeya qaadato aada haysayna wixii uu ku sakoobayay intii waad isla akriya taasi waa qaacido marka khiyaamada ayaa la ilaalinaya wamaa kaana min khaliidayni xoolaha isku jira labada qofe xooluhu isku jiraan isugu jiraan noocay doonayaanba ha ahaadeen fainahumaa yataraajacaani way isugu noqonayaan baynahumaa dhexdooda bisawiyati si siman macnaheedu haddii labadan qof xooluhu isugu jiraan horta qof keligii siduu u sakeeyey u sakeynaya midbaa hal neef bixinaya ka kalena intuu ku yeeshay buu u celinaya markaa neefkiina waxay u kala badsanayaan sida xoolahoodu dee u kala badan yihin midi wuxuu boqol iyo labaatanka midi wuxuu leeyahay boqol midina labaatan buu leeyahay dee nisbada uu bixin karaya halkaas ad ka arkay nisbada waayo misuu noqonaya sudus miyaan odhan karna intaasuu isaguna bixinaya waaya qadarkii kolba yataraajacaani baynahumaa bisawiya si simantu waa hadday waxoodu siman yihin haddii aanay sinayna si cadaalad unbaa looga jeedaa oo markuu midib bixiyo dee intii ku hagaagtaa la xisaabinaya walaa yukraju fi sadaqa sadaqada shuruuddeedii baynu wadnaa sekadii xoolaha sekadii la bixin maayo harimatun mid duqa harimatun tu gabowday waa duq wey walaa daatu cawaar mid indhalana la bixin maayo neefku had iyo jeer markuu ilaa yahay waxa uu isaga aano yahay inuu weyd yahay ila wixii wanaagsanaa cuni lahaaba ma arkee walaa taytun orgiciina la bixin maayo orgicii la bixin maayo ilaa an yashaaa almusabiq qofkii sekada bixinaya inuu doono mooyaane oo waxaan loo bixinaynin orgicii waa qoodhi weeye qoodhi had iyo jeer neefka qoodha ahi waa ka mudan yahay xoolaha kale ama waaba ka xoog badan yahay tayskaasi mararka qaarkood ayuu noqon karaa mid weyda laakiin imika inuu yahay neef xul ahoo mudan ilaa an yashaaa almusadiq ayaa muujinaysa qofkii sakada bixinaya hadduu doono shaygii qoodha ahaa ee shishlaa inuu bixiyo waa fiicanta xoolihii noola intaasaynu ku dhaafay wafiriqati fii miatay dirham lacagtii labadii boqole dirham waxaa waajibay rubuculcushr rubuculcushr waa boqolkiiba kiiba labiya meesha tobnaad rubuceed macnahaasuma yeelanaysa fain lam takun haddii aanay lacagti hayn ilaa tisciina wa mia waxay noqotay boqol iyo sagaashan falaysa fiiha sadaqat laguma laha seko ilaa an yashaaa rabbuha qofka iska leh inuu wax ka bixiyo mooyaane waman balaqat cindahu qofka ay gaadho agtiisa min alibili geeli sadaqat ljadaca qaalin waxaa lagu leeyahay shan walaysat cindahu jadaca qaalin shan ma hayo cindahu xiqatun wuxuu hayaa tii ka yarayne afar jirka ahayd fainahaa tuqbalu minhu waa laga qaadi doonaa wayajcalu macahaa wuxuu raacinayaa shaatayni laba adhi in istaysarataa lahu hadday u sahlan yihiin aw cishriina dirhaman ama labada adhiga wax u qiima ahoo labaatan dirhama ayuu bixinaya waa karitaan qofka neefkii lagu lahaa mid ka yar haya kaa ka yar ha bixiya laakiin ha kabo oo laba adhi ha ah ku kabaamo qiimahood qiimahooduna berigaa labaatan dirham buu ahaa waman balaqat cindahu sadaqat lxiq qofka haya qaalin afar jira ah ayaa sekadeed lagu leeyahy sadaqatu lxiqa qaalin afar jira ah baa lagu lahaa maxay in luu bixiyo walaysat cindahu lxiqa qaalintii afar jirka ahayd ma geeliisa kuma jirto wa cindahu ljadaca mid ka weyn oo shan jira buu hayaa fa innahaa tuqbalu minhu ljadaca waxaa laga qaadi doonaa taa shanjirka ah wa yucdihi lmusadiq qofkan bixinaya sadaqada ururinaya musadiqa kaana waa la yidhaahdaa ayaa siin doona cishriina dirhaman labaatan dirham aw shaatayni ama laba arya markaana muxuu sameeyey dee dheeraadkii ka socday